bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka aadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan maanta waa axad waa shanta bisha febraayo sanadka waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena aan ku eegi doonno waxaa ugu dooron shirkii dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee ka socday magaalada baydhabo oo lagu soo gabagabeeyey magaaladaasi heshiis laga gaaray muddada halka sana ahayd ee baarlamaanka koonfur galbeed ugu dareen madaxweyne lafta laftagareen aad maqli doontaan madaxweyne xasan sheekh maxamuudna shirka ayuu soo xiray wuxuuna ka hadlay arrinta dhaqangelinta amba fulinta qodobada qalinka lagu duugay heshiiska lagu gaaray barnaamijkan intiisa ugu badan waxaan ku eegi doonaa shirka dib u heshiisiinta ee lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo qodobadaas ayaad maqli doontaan iyo wixii nagu soo kordha nimayohow dada hadaad wiilaashimo deenne rubadoo ku jirmaa naf hadaad wiilaashimo deenne rubadool ku jirmaa macdan buud ku sheetaala qiimiga in badan leere hadaad wiilaashimo deenne badbool ku jira maaha nafagaad bilaash moodeen golbadbool ku jira maaha macdan buu dusheeda kaala cilmiga in badan dheere erigay adambo adii aan baroor dhiibo erigay adambo rabbigii aan baroor dhiiqo baaqayayla garan doona waxaan ahay bukaan socod baaqayayla garan doona waxaan ahay bukaan socod weligay haddaan booyo haddii aan baroor dhiiqo weligay haddaan booyo rabbi aan baroor fiiqo waaqayayla garandoon waxanahay bukaansoon waaqayayla garandoon waxanahay bukaan socod

adambooyo hadii aan baroordhigo keligay adambooyo hadii aan baroordhigo baaqayayna garan doona waxaan ahay bukaansobaaqayayna garan doona waxaan ahay bukaansoon barnaamijkeena falanqaynta ayaan si toos u gudagalaynaa waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijkeenna intiisa ugu badan aan ku eegeynaa shirkii dib heshiisiinta koonfur galbeed waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo oo muddooyinkii ugu danbeeyay halkaasi uu ka socday heshiis ayaana laga gaaray tabashooyinkii halkaasi ka jira amba ay qabeen siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed shaciib maxamed daahir ayaa ila jooga shaciib soo dhawow bal waxaad nala wadaagtaa shirkan dib heshiisiinta koonfur galbeed ee baydhabo lagu soo gagabeeyey maxaa ugu dambeeyey eh, xasan oo aada u mahadsan tahay magaalada baydhabo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa ka socday shir looga gol lahaa sidii xal looga gaari lahaa shaqaaqooyinkii ka dhacay ee gudaha magaaladaasi oo ugu weyneyd dagaalkii dhex madaxweynaha koonfur galbeed ciidamo u daacadayay sidoo kale siyaasiyiin kasoo horjeeda oo mucaaradka maamulkaasi ahaa waxaana eh, intaa wixii ka dambeeyey shir ay ku baaqeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya xasanoo waxaa xigtay in eh, guddi toddoba xubnood ka kooban ee eh, loo saaray sidii laisugu keeni lahaa siyaasiyiinta isdiidan ee maamulkaasi shir ayaana muddo laba toddobaad ka socday wejiga koowaad ee shirka waxaa xal looga gaaray in dhibaatooyinkii ama tabashooyinkii jira la xaliyo oo magtii dadkii waxyeeladu ay gaartay ee loo kala celiyo intaa wixii ka dambeeyey waxaa la gudagalay wejiga labaad ee shirka oo xalay uu soo xiray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana lagu heshiiyey in muddo halka sano ah loo ogolaado madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagren walow siyaasiyiinta qaar ee mucaaradkahi ay diidanaayeen in la ogolaado muddada halka sano ah balse waxaa xal loo arkay eh, in ay ka tanaasulaan muddada halka sano ay ogolaadaan madaxweynaha koonfur galbeed oo baarlamaanka maamulkaasi ay ugu dareen wa marka waxay ka dhigantaha siyasiyiinta mucaaradka in lagu qanciyey inay muddada halka sanaa u ogolaadaan mm, aad wa eh, maxaa ugu dooranaa qodobada laga soo saarayo shirka eh, xasanow waxaa ugu dooranaa in dhinacyadu ay isku raaceen in la aqbalo muddo kordhinta halka sana ah eh, in la kordhiyo sidoo kale sidii xal markaasi loo gaari lahaa oo muddada halka sana ah loo ogolaado si markaa muddada halka sanaa ah loogu qabto doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ama hogaan cusub haddii ay yeelanayso intuba waxaana eh, doorashada guddoonka golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo doorashada madaxweynaha ee dowlad goboleedka intuba lagu heshiiyey in la qabto bisha janaayo ee sanadka soo aadan ee labada sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo beelaha dega koonfur galbeed soomaaliya ayaa xasanow iyana waxaa la go-aamiyey inay soo xulaan xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya inta udhexaysa bilaha nofembar iyo disembar ee dabayaaqada sanadkan labada si markaasi ay usii gudbaan doorashada madaxweynaha soomaaliya waxaana warmurtiyeedka ee laga soo saaray saaray warbaahinta u aqriyey mid ka mid a ah, ee mas-uuliyiintii ku sugnaa goobta oo markaasi madaxweynaha soomaaliyana uu qeyb ka ah mas-uuliyiintii goobta joogay qodobada ayaana waxay u dhignayeen sidan waxa uu gudoomiyey gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta ahna gudoomiyaha golaha shacabka si waafaqsan qodobka lixdan iyo koowaad farqada labaad dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo qodobka boqol labaad farqada labaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah sidoo kalena isaga oo tixgelinayo qodobka soddoniyo toddobaad farqada koowaad ee dastuurka koonfur galbeed qodobka koowaad gudoomiyaha golaha shacabka marka uu xaqiijiyey arrimaha siyaasadeed iyo midda bulsheed ee dooda ka taagneyd wada tashi dheer kadib waxaa la go-aamiyey in ay odayaasha dhaqanka beelaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ay soo xulaan muddada u dhexaysa bisha november labadu ilaa bisha disembar labadu xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyaga oo la tashanaya beelahooda sida waafaqsan si waafaqsan qodobka soddoniyo toddobaad farqada saddexaad ee dastuurka koonfur galbeed in doorashada gudoonka golaha wakiilada dowlada koonfur galbeed soomaaliya iyo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya la qabto inta lagu guda jiro bisha janaayo qodobka labaad dhammaan gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed siyaasiyiinta ku midoobay daladaha midooda musharaxiinta iyo madasha samata koonfur galbeed soomaaliya waxa ay isku raaceen in wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta ay dhaqangeliso heshiiska qodobada korku ku xusan wabilaahi towfiiq eh, xasanow sidoo kale goobta waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud mhm. ee eh, uu soo xiray shirkii muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday magaalada baydhabo waxaana wejiga labaad ee shirka uu madaxweynuhu soo xiray ee xal looga gaaray dhammaan tabashooyinkii laga qabay hanaanka doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya xiritaanka shirka dib heshiisiinta madaxweynaha waxa uu ka ballan qaaday in ay fulin doonaan ama xaqiijinta fulinta heshiiska shirka baydhabo kasoo baxa madaxweynuhu uu korjoogteen doono guddiga loo saarana ay noqon doonaan kuwa markaas korjoogteen doonaan sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa sidoo kale ina la faray in ay korjoogteedo la socoto int intii doorashooyinka koonfur galbeed ay ka dhacayaan sidoo kale xasan oo madaxweynuhu waxa uu soo hadal qaaday dagaal ka al-shabaab isaga oo eh, sheegay in al-shabaab dagaal ka ay ka bilaaban doonaan dhowaan deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin waxaan soo gaarsiinay baaqii ama communikeygii ka soo baxay shirkii muddada dheer ee eh, bisha iyo jarjarka ah ka socday eh, magaalada baydhabo oo aniguna aan laba jeer oo markaan hadda aan joogaa ugu dambaysa aan soo booqday waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo dadka reer koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan dadka magaalada baydhabo degan oo muujiyey si xilkasnimo ah muujiyey dulqaad aad iyo aad u badan muujiyey maxaan ku idhaahdaye in ay u hiilinayaan wax walbana ay u hurayaan nabadda iyo deganaanshiyaha deegaanka iyo dowladnimada waxaan sidoo kale aan aad iyo aada ayadana aan ugu mahad celinayaa dalladaha la sheegay hadda halkan laga jeediyey ee ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ahaa oo ayagana intii tanasul la suubiya intii ugu badnayd ayaguna dhinacooda ka sameeyey oo runtii muxuu ahaa dulqaatay aqbalay in hore loo socdo wixii shalayna laga daawoobo waxaan sidoo kale iyadana aan mahad maamulka oo hogaaminayo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo xukuumaddiisa oo ayaguna muujiyeen isbedello waaweyn oo u danaynayo dadkan in degaankan laga sameeyo tanasulaadna laga muujiyo waxaan rabaa sidoo kale si gaar ah oo gaar ah inaan ugu mahadceliyo odayaasha dhaqanka ee maxaanku irahday beelaha ku abtirsada koonfur galbeed oo ayaguna aan ka daalin ka caajizin wixii dhacayna in la dhayo la booga dhayo la daaweeyo dadkii walaalaha ahay ee dhibaatadu ay kala gaartay wixii u baahan in la xalliyo la cawal celiyana soo dhexgalay dadkii dejiyey intii dhaawac aheyd la daaweeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi dhegeysti lahaa Eh, shacayb hadda waxay ka dhigan tahay soo maha in shirkii qodobadii ugu waaweynaa ee lagu hadlayay in laga wada heshiiyey oo lagu eh. wada qanacsanya mm, aada iyo aad eh, xasano hadda waxay ka dhigan tahay in siyaasiyiintu ay ku heshiiyeen iyada oo guddiyadii ay dib loo saarnayana madaxweynuhu iyo guddoomiya baarlamaanka iyo fareen inay kor joogtayaan fulinta qodobada lagu heshiiyey waxaan xusud mudan siyaasiyiinta mucaaradka ee joogay halka lagu akhriyo warmurtiyeedka laga soo saaray shirkadda bulshisiinta koonfur galbeed waxaa ka mid ahaa shariif xasan sheekh aadan oo aada u diidanaa muddo kordhintii loo sameeyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis gareen weli barnaamijkeena falanqeynta ayaad la socotaan mar kale dhegeystayaal kuso dhawada kalamaan ah. koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayada konfi baby iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso aryaadhaha carees ururka arshe muddooyinkan ma arkin dibadow aadana waadinka idhahaye ma wisilow ku maqnaay cabdullaw af jooga iyo addima lo aadba looma adeegaa la yidhi caras isagaa jooga meeshuu ku maqnaana isagaa laga rabaa war kalamaanay meeshaan ku maqnaa idinkaa garan doona dhegaysta khawaariijti baar firatayay baga ma kuulaynay kubka labada bawdiya lafaha bagax ma kaa siinay arlada buuxay iyo bahal ma kuu loogni bakhtigaagi meelaha la waray haad ma kala boobay dhaawacaagi bacad ma u go'een baanna ma u weydi baalaxuuftadaadii xumayd biid ma tari weydi bukhligaad walaaqaysay iyo been ma socon weydi dadkaad baadilka u dili jirteen cara ma buux dhaafay dabadeed intuu soo birmaday buud ma kula jiiray baaruud markay kugu qubeen belel ma kaa oogmay baroortii nafluhu yaabay iyo below ma kaa yeedhay waxaad bohol ku dhuundhuumataba baylaha ma istaagtay waataad isbiimayn jirtayoo balaslamau roortay firxadkaaga kala bayga igagoo baqay ma raacdayn meeshaad badbaado u fishaba ma ka istaagay bankaad haysan weydiiyo maryihii bawlma ku hadlaysay diintaad ka baydhiya xaqii belab ma kaa raacday waad baadiyowdaye ilaah buun ma kugu yeershay baadi aad ku noolaan jirtaiyo biilka ma istaagay cidku bixiso adigoon lahayn baahe mau la'atay wax dhan baad isbumbuunisay abba'ay ma kaa keennay aryaadhaha war la sheegi lahay ma dhimano waa maqlaysiine kalamaan intaasay nooga eg tahay war cabdullah anugu taas kulama qabay carays waxaan dhihi lahaa in laga jaro maydku tira beel helay halla boodin maansada carays baaqi baa hare war kulli xaal waxaan maqli jiray allay lehee balaayuy nin badbaada haysto allay balaayuy kuu baaqay adigo kuu baahday waa nacas aryaagga booso waxaad ka tagtay allay lehee balaayoy markay nabaadu baadooy allay lehee balaayoy ninkaan kuu birdigiine ka baxsadayna waa fulay war waliba dheegi jiray ii baneey baneey mahaayi ay ka bilaabataa balaayo ii baneey baneey mahaayo ay ka bilaabataa balaayo ana waxaa maqli jiri nin burhaan samaal oo bilaaba baashaal iyo buundhawoowe oo bilow berigan bustaa buubtaye buri ii biyaa loo kala baxaaye hadda cabdallow banaadiri moobkay qaateen bur iyo biyaa loo kala baxa miyay dhaheen wadayaahoy abkee dooldulo dadnool masuuldaaha waranna waxaan maqli jiray ruuxa gaalaa badweyney isagoon dabaal baraney dee maxaad haye ka ka raacdee <laughs> kaboosow badiyo webi adigoon dabaal baran loomaba bareere warwar ma haysaana taliyaha cusub ee booliiska jenaraal sulub axmed firin oo maanta xilka la wareegay wuxuu yidhi cagtaan marin dulqaadan wax kastoo caqabad ku ah amniga ciddii isku dayday in hor istaagta booliiska soomaaliyeedna waa heli doontaa gacan birahaan ku qabanaynaa miyuu yidhi nin walbow intaanan filinka fiirsamasdhahe waa ku daba jirnaa damba ma dhacaysa miyuu yidhi haani abnigahan sulubayan sulubalingarewayrey war haddii aan wax la sheegi jirin waa sheegaynaa maanta kadib ma yidhi war taliya sheegin hadda xilkii ma wareejiyey war miyaadan maqal maanta kadib waxaa la sheegaa war taliyahii horey booliiska cabdi xasan xijaar wuxuu yidhi booliiska soomaaliyeed waxaa loo magacaa saxaabaynimay yaqaanaan oo sidaydoo kale dabada laga keenin waxaana kula dardaarmayaa buu yidhi taliyahoodana inay la shaqeeyaan amnigana sugaan wargooyin xijaar wax la xagxagtaba ma wareejay xilkii oo xafiiskii ma banneeyey war nin xilka qaadoo muddo jooga xafiisku xilli buu ka taga xilku waa meertee taliyaha cusub laba shaahrayaal baa shaaqallada dhigaayo oo shakaraayay nabade shaqshaq ma u diyaarsade warwar mahaysiina wasiiru dowlaha amniga maxamed cali xagaa wuxuu yidhi xarardheere ayaa xor ah xamarna way kala xidhan tahay caqligu ma oggolaanayo dadka soomaaliyeedna ma naga aqbalayaan ee waa in boolisku la yimaad xeelad wadooyinka lagu furo amnigana lagu sugo war ra'iisul wasaare ku-xigeenka saale xamed jaamac wuxuu yidhi somalilan aan ictiraafna miyuu yidhi war laascaanood waxa ka socda ma aqbalayna miyuu yidhi war wallo waa inay dad waalan baatiin waxna laydinma sheegi karee ra'iisul wasaare ku-xigeenku wuxuu yidhi baryahan dambe waxaa soo batay dhallinyarada bajaajillayda ay ciidamadu dilayaan wax la aqbali karayana difaacana maaha ninkaad difaaci lahayd haddaad disana ummadda dan uma haysid marka waxaan u baahan nahay boolis tababaran baaqayo codkeennu waa baraarujine booliskiiyo bulshaadu way isku baahahayeen

haye oo durba booliskii madhaantay bilaabeen war kalamaanay haddaan been la hadlaynin booliis hawsha yaqaani beledkuu ka shaqeeyo burcad waa ka nastaa war booliis hawsha yaqaan dadka baas kuma booboo bac ka siima noqdaan war booliis hawsha yaqaan barbaar moota bajaaj biil ka raadsanayo bixinaya canshuurtii barqadii ma dilaan aryaadhaha booliis hawsha yaqaan bulshadaa danyartaayo miskiin boos dhisahaaya midna baad kama qaado war booliis hawsha yaqaani waa kii badbaadsha war booliiska lacagta intaa dishiyo bixinta laaluushka war abwaan maxasaal hadda kahor wuxuu yidhi isagoon tababar dheer qabin nin yaroo tuuta loo geliyey oo boqol tareesaa watiyo qori tumaatiiga intuu taro intuu bi'inayaa tobanjibaar dheer war dagaalkii xarardheere iyo halkaa ka soo socda xaguu maraya warankaalow qora'an ka waraysta waxay dhaheen qawaariijtii qowlka ee eebbiya diinta qaadacay quwad shacab iyo ciidan qaran oo qunsiyaa helay war waxaa kaloo la yidhi ma qiiroodo ruuxii qalbiga laga qafaalaaye qumanaan ma fiirsado jidkou qaad isleeyahaye qalqallooca kama ama dhowrsadiyo qalad la faafshaa warayaantan afhayeenadii khawaariijta cali dheere iyo nin wariye sheega jirayoo layidhaha jamaal cismaan qayladaa ka dhammaatay aheyo waxaa la yidhi khawaariij iska qaaqloo khafiiftay waan aqaadame khawaariij iska qaaqloo khafiiftay waan aqaadame war kalamaanay war ma haytana koonfur galbeedtii shirka socdiya hayti qiibtiis horna walku leeri war madawhaytina maxaa ka dhacay baad yidhi oommaday goormow hayti iyo latiin amerika aaday war waa lagu heliyo idin yidhi hayti maahane war haddaan lays afgaran hawshu waa yara adkaata war horta maraykanku ilhaan umar maxay ku maageen war taageerayaashii donald trump cunsuriyadda ku badatay ayaa aqalka koongareyska ku batay markoodayna aarsadeen ha ilaa maraykankuna c b b leeyah war dad falangatiin warnamaysiinku dhaadhi ii koro koonfur galbeed heshiiskisa qiibtii hortan laahiriya hayti qiibtilamaad oo siyaasadana ino lakaheliyoo madawiinagana hahiroo la fadaay dhintay madawiinagina baydhoowi dhaha fadhiya musharahiintiina hata waliba leyiina doorashada waliba fadaana inoo lagoobadasi degdeg eh reed an waabayaabanaa heliiskii waaka madeeyowe heliiska waa kanaa tiriya aawayhe war abdulow weliintona mooshiidii bilgudaantiye eh, lama marka nagadii madawiine hasan sheeg baydhowo intaasna hal iyoona heliisa ku fadaay hee hata inoo weliba doorashadii laisku goobsada halmanka jara war madaxweyne xasan shiikhadda ka hor wuxuu yidhi dadka reerka koonfur galbeed iyagaa go'aankooda leh marka anigu waxaan u malaynayaa waxay iyagu raalli ku yihiinoo ku guddoominaya aga wargooyin lafta gareen sanad baa loogu darayaa maxaad u lahaydeen war hadda loogu dari ku yidhi warnin wakhtigiisu markuu dhammaaday diiday doorasha inay dhacdo sanad kadib inuu doorasho qabanaya yaa damiinka ah alsayid axmed madoobe ciduu ka raba inay sanad ugu darto ma jirto sababtoo ah asagaa intuu rabo ku darsada war sariid warmeeliye wayaa leh langahoba horeysdhamaysa isku kaho danganka jarta shacabka gobolka gedo waxay dhaheen ciidanka gorgor haddii nala ka qaado etoobiya iyo kenyay difaac u yihiinoo ma aqbali karno axmed madoobena ayagaa naga hor joogo waana qabsanayaa sidaa darteed lama qaadi karo ciidanka gobolkan gada jooga war xildhibaan kulane miyay ka maqleen war gorgorsoo milatari maahayn goormow ciidan beeleed noqday war reer laasaanood weliba ereenna ismaa'iil umargeeli iyo muuse biihibi isli jaran wal wadahadal ahoo waanwaan enama kuweeladowna waar dee ma mustafa cagjir bay doonayaan inuu dhexdhexaadiyo war calaa kulli xaal soomaaliya cadow caalamiya ha heesta ayaduna waa isku dhex mashquulsan tahay shabaab waxay dhaheen nimankii xarunta gobolka banaadir galay oo dadka shacabka ahoo masaakiintaa xamarweyne ku laayey amiir kenyaatiya haa hoggaaminaayey marka waxaan la yaabanahay kenyaatiga shacabka soomaaliyeed ha suuqaya meesha uu ka yimid gaalama ka waaye war madaxweyne xasan sheekh markum xasuumay saddexda madaxweyne wadamada safka hore soomaaliya la yidhaahdo xanta waxay sheegaysaa inuu yidhi cadowgaad nugu hag rateen annagu iyaga waa ka saaraynaa ee kuwiinna ka ilaashada marka kinyaatiga iyo amxaarada iyo oromada dadka soomaaliyeed laynaya mar dhow in cidhibta la gooyaa meeshay ka yimaadeenna lagu celiyaa sababtoo ah hadday caalam u socdaan adduunka kale ha aadeen adyaadhaha samigay cabdullo dadka caalamka ka imahaya soomaalida xasuuqaya la yaaban wuxuu yidhi how colaadaa gaartay caalamkan cidgaaraa laagu caasi yihiin colaadaa gaartay caalamkan cidgaaraa laagu caasihayn war kalemaanay war ma haysaane allah u naxariistee waxaa xijaabtay axmed xaaji cali cadami guddoomiyehi hore komishinka doorashooyinka somalilan ahaana wasiirkii gaashaandhigga somalilan waxaana aaskiisa ka qayb galay madaxda somalilan oo madaxweynuhu u horeeyo markaanu afka kalamaan ku hadlayo waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariista oday soo shaqeeyuu ahaaye intaasna waxaan ku darayaa dumarkuu ka tegay iyo daymada carruurta dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii warkalamaana waxaa la yidhi samsamay sahray midab samay sacadiyoy caasho simanay sareedoy nimcoy suuban ama leylo sabiiboy suleeqoy maryama saado ama iido siciidoy axada soomanay sulubsanay nuuro sundusay sabaaday ilwaad saynab ama luuro siraaday sucaaday arday soohan ama kaaho sumayoy ugbaaday salmoy saxansaxoy qaali soddon iyo shantaa magacadaan kugu sifeeyaae saaciida ee baatihiya lama saluugaane naftan kugu sidkana waa adiga waxay sugaysaa waradiin adiina hadiijiyoona iishiifa amaba makadarne war carayso warmahayside maalin dhaweyd waxaa maxkamadda ciidamadu xukuntay amiirka dacish xaaskiisii oo magacyo badan lahayd marka gabadha aad sheegaysay soddon iyo shanta magac leh yay kuwa shimir iska ilaali jacaylkaaga ma aqaane fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabgabo u ahayn barnaamijkeenna ah, falanqaynta wararka oad kala socoteen idaacadda kulmiya muqdisho kulankan xiga nabadgelyo